رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii riyaad الصاalixiin khaasatan baabkii ka hadlaya in macruufkana lays amro munkarkana markaa layska reebo taasaan markaa ku dhex jirnoo weli noo sii socotay wa can ummi lmu'miniin mu'miniinta hooyadood waxaa laga wariyey ummu salama ummu salama ahayd ummu salama ayay ahayd waa binti abi umaya xudayfiya radia allaahu canha ilaahay ha ka raadi noqday noqdee caniilnebiyi nebiga xaggiisa waxa ay ka warisay annahu rasuulku qaala inuu yidhi innahu sha'nii yustacmalu waxaa madax noqon doona calaykum korkiina waxaa idiin talinahaya umaraa'un madax fatacrifuuna waad aqoonsanaysaan wa tunkiruuna waadna inkiraysaan macnaha mararka gobolka mid ahna waad garanaysaan afcashooda inay shareecada waafaqayso marna waad inkiraysaanoo mukhaalafka ay khilaafayaan shareecada ayaadna marnaa ku inkiraysaan faman kariha qofkii naca madaxdaa faqad bari'a beri buu ka noqday waman ankara qofkii inkira xumaanta ay wadaan faqad salima wuu badbaaday walaakin man radiya laakiinse qofkii ka raalli noqdoo wataabaca raaca khilaafkaa diinta ay khilaafeen iyo shareecada ay dhinac mareen qof allaala qofkii ku raaca ayaguu ka mid yahay fa qaaluu waxay dhaheen ama qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow alaa nuqaatiluhum miyaanan la dagaalamaynin ma la dagaalanaa haddii xaalku sidaa noqdo alaa nuqaatiluhum miyaanan la dagaalamaynin qaala rasuulku wuxuu yidhi laa maya ha la dagaalamina maa aqaamuu intay oogayaan fiikum dhexdiina alsalaata salaada intay salaada idinku dhex tukanayaan ha la dagaalamina madaxda waxaad aad ku inkirteen isaga sabra oo dulqaata intay salaadi idinku dhex oogayaan oo ay salaadda oogayaan oo ay salaad tukanayaan ha la dagaalamina faman kariha qofkii naca oo karaahsada faqad barida beri buu ka noqday xumaantooda waman ankara qofkii inkirana faqad salim wuu badbaadoo wuu koray walaakin man radiya wa taabaca qofkii raalli ka noqda oo raaca waa aaqi macnaha waa dembiile ayaguu markaa ka mid yahay qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulkii allow arrintu hadday sidaa noqoto alaa nuqaatiluhum miyaanan la dagaalamaynin ma la dagaalanaa markaa qaala laa waayo fawdadaa ka xun fawdadaa ka daran waan u jeeddaa dowlad la'aan dhibaatada ay leedahay waan u jeednaa mashaakilka iyo rafaadka uu leeyahay haddii wax aad ku inkirtaan waxna aad aqoonsataanoo wanaaggii diinta ay waafaqaan haddii ay salaad tukanayaan dhaafa maa aqaamuu fiikum asalaad intay salaadda idinku dhex oogayaan rawaahu muslim macnaahu xadiidka macnihiisa wuxuu yahay man kariha qofkii naca biqalbihi qalbigiisa ka naca oo walam yastatic aan awoodin inkaaran inuu ku inkiruu kaga hortaga biyadin gacan walaa lisaanin iyo carabba faqad bari'a min alifm dembigii wuu ka fakaday oo beri buu ka noqday waa addaa waa uu gutay wadiifatahu shaqadiisii ujeeddadiisii wadiifadiisiina wuu gutay waman ankara qofkiisa inkira bixasabi taaqatihi awooddiisa intay la eg tahay faqad salima wuxuu ka nabadgalay uu ka badbaaday min haadihi almacsiyati xumaantaa ayada ah waman radiya qofkiisa raalli noqda bificlihim ficilkooda ku raalli noqda waman ruuxiisa radiya raalli noqda bificlihi oo wa taabacahum ku raaca xumaanta iyo waxyaabaha ay ayagu markaa la yimideenna fa huwa alcaasi waa caasi saasaa macnaha xadiidku tilmaamayaa can ummi lmu'miniin ummi lxakam zaynab zaynaba binti jaxshin waaye zaynaba binti jaxshin waa ummu mu'miniinta hooyadood bacdamaa rasuulku qabay naagaha nebigu qabay dhammaantood mu'miniinta hooyooyin bay u yihiin xakam baa lagu magacaabaa waa zaynaba binti jaxshin radia allaahu canha ana alnabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama ayaa dakhala soo galay calayhaa dusheeda zaynab ayuu rasuulku u soo galay fasican asagoo argagaxsan rasuulkuu argagaxsan ayaa xaaskiisa u soo galay yaquul odhanaya laa ilaaha ila allah alla moogie alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro weylin halaag ayaa lilcarab carabi u sugnaatay carab halaag baa uga sugnaaday min shar shar xaggeeda qad iqtaraba soo dhowaaday shar soo dhowaatay xaggeeda yaa weyn iyo halaag uga sugnaaday futixa waxaa la furay alyowma maanta min radmi ya'juuja wa ma'juuja radmigii shirkii iyo teedkii iyo xirmadii ya'juuj iyo ma'juujna waa la furay ya'juuj iyo ma'juuj waa qoladuu kitaabku alla ku tilmaamayo dilqarnayn dadkay dhici jireen qoon bay intay u yimaadaan bay allada ka fasahaadin jireen dilqarnayn baa derbi uga ooday oo uga dhisay markaasuda fama staacuu an yadharuuhu wamastataacuu lahu naqba laakiin haddii ballantii alle ay timaadiyadoohii alle gidaarkan waa la duminayaa ilaahayna burbur buu ka dhigayaa subxaana wa tacaala marka shartiibaa ka soo dhowaatay caraboo waxaa u sugnaaday weyn futixa alyawma maanta waxaa la furay min radmi ya'juuja wama'juuja midlu haadihi intaan oo kale haalaan ama midaan matalkeeda waxalla ah wuxuu isku koobaabay rasuulka wuxuu isku xalaqeeyey biasbuucayhi labadii safaro alibhaad suulka iyo walatii taliiha ta ku xigta suulka iyo midda kale ee markaa ku xigtee sabaabada ama murdisoyda la yidhaahdo labadaasuu saa isugu xalaqeeyayoo garaangar oo kaluu rasuulku ka dhigay intaa matalkeeda ayaa markaa la furay buu yidhi faqultu waxaan idhi bay tiri um ilmu'miniin yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow anahliku mana la halaagayaa wa fiina asaalixuuna ayagoo gudaheena ay saalixiintu yihiin miyaa nala halaagayaa anahlik mana la halaagayaa wa fiina ayagoo dhexdeena alsaalixuuna kuwii saalixiintee suusuubanaa ay ku jiraan maana la halaaga qaala rasuulku wuxuu yidhi nacam haa haa buu dhahay nebiga idaa kahura haddii uu bato alkhabafu khabafka haddii uu bato qurunka iyo xumaantu haddii ay badato waa laydin halaagayaa macnaha alkhabafu haddii waa fasahaadka waa faasiqnimada waa fujuurka waxyaabaha lamidka ah xataa haddii ay saalixiin idinku dhex jiraan waa laydin halaaga muttafaqun calayh can abi saciidin alqudriyi radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulku wuxuu yidhi iyaakum waxaan idinkala digayaa idinka iyo waljuluusa fadhi oo fi turuqaati waddooyinka dhexdooda la fadhiisto idinka iyo fadhi jidadka la fadhiistaan idinkala digayaa war iska ilaaliya jidadka ha fadhiisanina waddooyinka ha fadhiisanina iyaakum waxaan idinkala digayaa idinka iyo waljuluusa fadhi oo fi turuqaati waddooyinka la fadhiista faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow maalana nuuma sugnaanin maalana min majaalisina makaanu fadhiyaalkeenna iyo jidadka inaanu fadhiisano buddun ka maarmid macnaha maa lanaa bud kama maarmi karna min majaalisina majaalisteena inay tahay oo aan waddada fadhiisano rasuulkii allow kama maarmi karno waayo nataxaddasu fiiha waa ku sheekaysanaa sidaanoo kale ma ahaynoo qol fadhi ah iyo qol jiif ah oo ay dadka martida ku sheekaystaan waxaa suuragal ahayd hal hal qol inay degganaayeen idan bannaanka inay fadhiistaan ka lagama maarmaan bay ahayd waayo waan ku sheekaysanaa bay dhaheen rabbi baan ku xusnaa in badan baan ku samaynaa faqaala wuxuu yidhi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam faidaa abaytum haddaad iga diideen ila almajlisa fadhi ma ahee wax kale oo inaad fadhiisataan ma ahee si kale looga maarmi waayey haye iska fariista laakiin fa actuu siiya alariiqa jidka xaqahu xaqiisa siiya jidka xaqiisa siiya dhahay rasuulka sal allahu calayhi wasalam qaal waxay yidhaahdeen wamaa xaqu tariiq jidka xaqiisa muxuu yahay yaa rasuul allah rasuulkii ilaahay waddadaa lagu soconaayee dadku ay kor istaagsan yihiin ee la qodanayay guri lagu duldhisanaayo waddadaa xaqa ay leedahay maxay tahay yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahay qaala rasuulku wuxuu yidhi qadbu lbasari indhaha oo la laabo wa kafu aladaa dhibka oo laga reeboo laga celiyo wa raddu salaami salaantoo la radiyo qofkii ku salaama aad ka guddoonto waalamru bilmacruufi wanaagood amarta iyo wanahyi wannahyu reebid waalamru bilmacruufi iyo wannahyu can ilmunkari munkarkoo markaa la reebo muttafaqun calayh intaa waxyaabood qofkii fadhiisan karaa la leeyahay inta qofkii samayn karaa jidka uu fadhiisan karaa laakiin intaa waxyaabood ee nebigu tilmaamay oo waddada xaqa uu leeyahay ah qofkii aan samayn karin jidka inuu fadhiistaa mamnuuc bay ka tahay midda koowaad waa qadulbasari indhaha in la laabo in dadka aan si xun loo fiirinin waxyaabaha mamnuuca inaan la dayin qadulbasari waa aragoo la laabo wa kafu adaa dhibkoo markaa laga reebo meeshay dadku mari lahayn dad baa istaagsan ama kursi soo qaatayoo fadhiya macnaha wax kasta oo dhib ah oo qofku ku keeni kara waddada cidhiiri hadduu ka dhigahay in wixii dhibaataysan uu ka qaado waxyaabo fara badan oo noocaas ah dhibka oo laga celiyo waraddu salaami iyo salaamtoo la qaado salaanta oo laga radiyo qofkii ku salaamana inaad salaanta ka qaado waalamru bilmacruufi iyo waalnahyu cani ilmunkari intaa waa waddada xaqa ay leedahay diinta islaamku sharafta iyo qiimaha ay leedahay waxaa ka mid ah been mu'miniinta iska da gaalo iska da bini aadam guud ahaan xayawaan way ka soo tallaabsatay kulli intay xuquuqaadkoodii siisay yaa maanta waddada xaq la siinayaa jidka ayaa waxaa la siinayaa xaq oo la tilmaamayaa xaq inuu markaa leeyahay intaana waa waddada xaqiiqi can ibni cabbaasin radi allahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama ayaa ra'a wuxuu ku arkay khaataman faraati oo min dahabin dahab ah ayuu ku arkay fii yaddi rajulin nin gacantiisa war nin rag yaa faraati u banay dahab ah dahabkaa ka mamnuuc ah oo loo diidaya ninka ragga ah dahabka waa ka mamnuuc dumarkase waa loo ogol yahay rasuulkaa khaatam iyo faraati dahab ah wuxuu ku arkay nin gacantiisa intuu istaagay fa nasacahu wuu ka siibay rasuulka sal alla calah wasalam wuu ka soo siibay fa taraxahu wuuna ka tuuray marka man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi idan gacantiisuu nebiga ula tegay sal allahu calayh wasalam intuu ka soo fujiyey uu ka soo siibo faraatigii iyuu rasuulku ka tuuray sal allahu calayh wasalam wa qaala wuxuu yidhi yacmidu ma u qasdayaa ma u qasdayaa oo ma la aadayaa axadukum axakiin ilaa jamratin dhuxul oo min naarin naar ah fayajacaluhaa ma yeelayaa dhuxushii naarta ahayd fii yadihi gacantiisa rasuulku muxuu isku daray wuxuu isku daray gacan iyo carab labadaba gacan iyo carab labadaba waa isugu darayoo gacantiina waa ula tegay oo ninkii wuu ka siibay faraatigii wuuna ka tuuray sala allah calayh wasalam ta labaad haddana afkana wuu uga sheegay sababtuu markaa u tuuray waa dhuxul dab ah oo naar ah oo qofka fartiisa uu geliyey fa yajacaluhaa ma yeelayaa fii yadihi gacantiisa faqiila waxaa loo yidhi lirajuli ninkii bacdamaa dahaba markuu baxay kadib rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam khud maka faraatigaaga qaado markuu rasuulkii baxay bay dadka u dhaheen war kace faraatigaaga dhulka lagu tuuray soo qaadee intafic bii ku intifaaca rasuulku in la gashtuu diiday sala allahu calayh wasalam laakiin in lagu intifaaca ma diidin ninka ragga hadduu faraati intuu gacanta ku qaada ama dahab suuqa uu u wado uu rabo inuu soo beeciyo mamnuuc ma aha saa darteed qaado faraatigaaga suuqa geey gad oo ku intifaac qaala ninkii wuxuu dhahay laa wallaahi maya ilaahay baan ku dhaartaye laa aakhuduhu abadan weligay qaadi maaya buu yidhi waqad qaraxahu asagoo uu iga tuuray rasuulkii allah sala allahu calayh wasalam nebigii ilaahay oo dhulka ku tuuraya wallahanaan dib dambe u qaadin buu yidhi dib dambe u qaadi maayo nafcigiisana ma rabo mana ku intifaacaayo ilaahay baana ka deeqi doonaa waayo qof kastoo ilaahay dartii wax uga tagaa beddelkiisuu ilaahay siiya subxaana wa tacaala waqad taraxahu asagoo uu tuuray rasuulkii alla sal allahu calayh wasalam nebigii baa tuuray anigu ma qaadanaya buu yidhi bas waaye ma doonaye rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey can abi saciid alxasan albasri oo xasan lbisri alxasan albasriyi ana caayid ibni camr xasan albasri waa taabici oo taabiciyadii nebiga aan soo gaarin laakiin asxaabta nebiga aragtay buu ku jiraa xasan anna caayid ibni camar ninka lagu magacaabo radia allaahu canhu waa saxaabiye ayaa dakhala wuxuu u soo galay calaa cubaydillaahi bni ziyaad cubaydillahi bni ziyaad asagaa marka madax ah xafiiskii madaxtinimada buu fadhiyaa caa'id ibni camr oo saxaabi ah baa u soo galay xasanulbasri baa nooga sheekaynaya faqaala wuxuu ku yidhi ay bunaya wiilkaygiiyo ay bunaya wiilkaygiiyow innii anigu samictu waxaan maqlay rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu odhanaya ina shara arucaa'i madax waxaa u shar badan alxutamatu kuwa wax burburiya xutamada kuwa wax garaaca ayaa u shar badan racaad waxaa madax u shar badan ina shara ina shara aricaa'i ama arucaa ama ina shara aricaa'i qowsaar iyo wax wax la raaciyey madax baa loola jeedaaye alxutamatu kuwa xutamada la yidhaahdo ayaa u xun kuwaasaa markaa u shar badan ina shara aricaa ina shara aricaa'i rica iyo madax waxaa u shar badan kuwa xutamada ah waa kuwa naxariislaabayaasha loola jeeda waa kuwa naxariislaabayaasha ah ee cunfiga iyo ad adayga ummadda kula dhaqma fa iyaaka waxaan u kala digayaa adi an takuuna fa iyaaka waxaan kaaga digayaa an takuuna inaad ka mid ahaata minhum kuwa bacdamaad madax tahay oo aad muslimiinta maanta hogaamintoodii madaxoodii aad tahay kuwa ha ka mid noqonin kuwa cunfiga iyo naxariis xumida ah ee dadka burburiyee si jabbaar ahoo kibir badan kula dhaqma oo aan u raxmanaynin madax kuwaasaa u xune fa iyaaka an takuuna minhum kuwa inaad ka mid noqotaan kaaga digayaa fa qaala wuxuu ku yidhi lahu asaga waa ninkii madaxweynaha ahaa ee la waaniyey yaa caa'id wuxuu ku yidhi ijlis naga fadhiisa buu yidhi ijlis fadhiiso fa inamaa anta adigu min nukhaalati asxaabi muxamadin min nukhaalat asxaabi muxamadin asxaabtii muxamed buwanshadii ka hartaa tahay buu yidhi fainamaa anta min nukhaala min nukhaalihi ama min nukhaalati buunshadii moxamed asxaabtiisa ka hartaa tahee war naga fadhiisa buu yidhi faqaala caybi wuxuu yidhi wahal kaanat lahum nukhaalatun ma asxaabta nebiga buunsho lahayd asxaabta nebiga kulli nadiif bay ahaayeen wax nukhaalo iyo nukhaalad waxaa la yidhaahdaa badarka marka la tumo ee si fiican inta loo tumo la haadiyo waxyaabaha ka baxa ee buunshada ah taasaa markaa loola jeedaa wasaqda ah war kuwaasaa tee naga aamus naga fadhiiso qaydna wuxuu yidhi asxaabta nebiga buusha maba ku jirinba nadiif bay ahaayeen dhammaantood wahal kaanad ma waxay u sugnaa oo ay lahaayeen lahum ayaga mukhaalatu inamaa kaanat ma kuwaasaa lahaa buu yidhi buunsho inamaa kaanat nakhaalatu buunshadu bacdahum dadka ay ka dambeeyey bay ku ahayeen iyo wa fii ayrihim ayrkooda wixii saxaabo aan ahayn iyo wixii ka dambeeyey kuwaasaa wasaq iyo daadxoor iyo buunsho iyo qashinba laga helaayo waa runtii rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey can xudayfata radia allahu canhu can ilnebi nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi nebiga waaladii nafsii macbuudkii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay lata'murunna waad amraysaan oo waad amraysaan bilmacruufi wanaag walatanhawunna waad reebi oo waxaad reebaysaan can ilmunkari munkarka iyo xumaanta ow amase layuushikanna allaahu ilaahay wuxuu soo dedejinayaa an yabcafa inuu ku soo diro calaykum korkiina ciqaaban ciqaab oo minhu asaga xaggiisa ka ahaaday uma kadibna tadacuunahu aad tuugtaan oo aad barisaan ilaahay oo falaa yustajaaba lakum aan laydinka ajiibin macruufkaad amraysaan ilaahay baan ku dhaartaye macbuudka nafsadayday gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay dadka waad wacdinaysaan khayrkaad u sheegaysaan xumaantaad ka reebaysaan haddaad intaa samayn waysaan waxaa soo degdegahay ow layuushikanna allaahu ilaah wuxuu soo dedejinayaa an yabacata calaykum inuu korkiina ku soo bixiyo kuna soo dira ciqaaban minhu ciqaab xaggiisa ka yimid uma tadacuunahu kadibna aad tuugtaan oo tuugtaan oo tuugtaan oo falaa yustajaabu lakum laydinka ajiibin laydinka ajiibin waaye rawaahu tirmidiyun wa qaala xadiidun xasan can abi saciidin alqudriy radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga afdalu ljihaad jihaadkan u fadli badan afdalu ljihaadi kelimatu cadlin waa kelimad cadaalad ah toosan cinda sultaanin madaxweyne agtiisa laga dhaho jaa'irin oo jaa'ir ahoo qallooca daalim ahoo dulmi badan hogaamiye iyo sultaan jaa'ir ahoo daalim ah kelimad xaq ah oo hortiisa laga dhaho oo lagu sheegoo loo cadeeyo waa jihaadkan u fadli badan buu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam afdal aljihaad jihaad waxaa u fadli badan kelimatu cadli kelimad cadaalad ah dhab ah xaq ah oo cinda sultaanin hogaamiye hortiisa laga dhaho jaa'irin oo qallooca rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasan can abi cabdillaahi taariq ibni shihaabin albajaliy alaxmasiy alaxmasi ahaa ana rajula ninbaa sa'ala annabiy nebiga weydiiyey sala allahu calayhi wasalam waqad wadaca rasuulka oo dhigay ama saaray rijlahu lugtiisa fi lkarsi kooraha qarsiga macnaha waxaa loola jeedaa rikaabka waa kooraha geelka hadduu maqaar iyo qorada ka samaysan yahay koorihii buu saa ugu istaagay wadaca rijlahu fi lkarsi wuxuu weydiiyey su-aashaa oo wuxuu yidhi ljihaadi afdal jihaadkee fadli badan jihaadkee u fadli badan qaala rasuulku wuxuu yidhi kelimatu xaqin kelimad xaq ah cinda sulqaanin hogaamiye hortiisa laga dhaho jaa'irin daalim ahoo jaa'ir ah io shay oo xaqa aan ku socon oo dulmi iyo xaqdarro iyo edabdarro iyo waxaan diin alla ahayn ummadda ku hogaaminaya rawaahu nasaa-iyun biisnaadin saxiix algarz bilghayni almucjamati hayn la dhibceeyaa la akhriyaa maftuuxatin lana kordhigay uma raa'in kadibna raa'in saakinatin saakino ahoo reeban uma zaay kadibna zaay baa la akhriyaa wahuwa rikaabu waa rikaabka lagu koro kowri ljamali jamalka koorihiisa waaye idaa kaana min jildin waa markuu maqaar ka samaysan yahay yaa qarsi la aw khashabin ama qori wa qiila waxaa lidaalaa laa yakhtasu khaas kuma aha bijildin wa khashabin wuxuu doona ha ka samaysnaado qarsi baa markaa lagu magacaabaa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuul ullaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi ina wala maa shaykan ugu horeeyey oo dakhala ay ka soo gashay annaqsu nusqaanta jayga ugu horreeyey naqsiga uu uga yimid calaa bani israa'iila reer bani israa'iil meesha nusqaanta diinka ay uga timid wuxuu ahaa annahu kaana arajul ninku wuxuu ahaa yalqaa mid la kulma arajula nin kale qofaa wuxuu la kulmayaa qof kale oo dembi ku jira ama macaasi fayaquulu wuxuu odhanayaa yaa haadaa kanow ittaqi allaaha ilaahay ka cabso walaalow ilaahay ka baq waa ninaa macnaha wadac isaga tag maa tasnac waxaad samaynayso waxaan waa dembiya iska daa fa innahu maxaa yeelay laa yaxillu laka kuuma bannaane wa xalaal kuu ah ma ahee qaaf uma kadib yalqaahu wuu la kulmayaa haddana min alqaddi beritoole beri buu haddana markaa la kulmayaa wahwa asagoo ninkii shalay la waaniyey calaa xaalihi xaalkiisuu ku sugan yahay falaa yamnacuhu ka mancin maayo dalika arrintaa an yakuuna inuu ahaado akiilahu kii uu la cunahayay wa sharibahu uu la cabahayay iyo wa qaciidahu kuu la fadhiisanayay kii shalay uu waaninayay ee uu lahaa dhaaf waxaan ha samayni yuu maalintii kale la kulmayaa isagoo sidiisii ah caadi bay noqonaysaa marka shaahi bay isla cabahayaan way isla cunahayaan way isla fadhiisanaayaan xaaladdaa mar allaala markay dhacday falammaa facaluu markii ay sameeyeen daalika arrintaabaa daraba allaahu ilaahay garaacay quluuba bacdihim qaarkood quluubtooda bibacdin qaarka kale markaasaa quluubtooda laysku garaacay uma kadibna qaala wuxuu yidhi lucina aladiina kuwii waa la lacanaday kafaruu gaaloobay oo min banii israa'iila reer bani israa'iil ka mid ahaa calaa lisaani daawuuda daawuud aragkiisaa lagu lacanaday iyo wa ciise bni maryama ciisihii ina maryamo ahaa daalika arrintaana waa bimaa casaw caasiyitaankay caasiyeen sababtii iyo wakaanu ahaashahoodii ay ahaayeen yactaduuna kuwa xadgudba kaanu waxay ahaayeen laa yatanaahawna kuwa aan iska reebin can munkarin xumaan oo facaluuhu oo samaynayaan xumaan ay samaynayaan xumaanta iskamaysa reebaynin bi'sa waxaa baas lahaaday maa kii kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna kuwa markaa sameeya taraa waxaad arkaysaa kafiiran in badan oo minhum ahlu kitaabka oo ayay ka mid ah yatawallawna inay xiriirinahayaan alladiina kuwii kafaruu gaaloobay labi'sa maa shay baa xumaadoo baas lahaaday qaddamad ay u hormarisay lahum ayaga anfusum ilaa qowlihi ilaahay qowlkiisii laga gaaro faasiquuna uma kadib qaala rasuulku wuxuu dhahay kallaa wallaahi kallaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee lata'murunna waad amraysaan bilmacruufi macruufka iyo wanaagga walatanhawunna waad reebaysaan oo waad reebaysaan can ilmunkari xumaanta walata'khudanna waad qabanaysaan walata'khudunna waxaad qabanaysaan calaa yaddi aldaalimi ninka daalimkee dadka dulminayo ayaad gacanta ka qabanaysaa wala taqdirunnahu waxaad ku istaajinaysaan ood ku cadaabinaysaan ood ku qasbaysaan cala alxaqi xaqa dushiisa aqaran ku istaajin xaqii baad dul dhigaysaa walaa yaqsurunnahu waad ku gaabinaysaan walaa yaqsurunnahu walaa yaqsurunnahu macnaha waad ku xabdisaysaan waayo xaqii baad ku xaqisaysaan cala alxaqi xaqa dushiisa asran xabisitaan ow amase haddaad intaa samayn weysaan layadribanna allaahu ilaahay baa isku garaacahaya biquluubi bacdikum qaarkiin quluubtooda calaa bacdin qaarka kale humma yalacanakum kadib ilaahay wuu idin lacannadayaa kamaa lacanahum sidii loo lacanaday oo kale rawaahu abu daud baa xadiiskaa wariyey watirmidi wa qaala xadiiun xasan buuyid hada lafdi abi daawuud lafdigan abi daawuud baa iskale wa lafdi tirmidi wuxuu ahaa qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam lammaa waqacat markay ku dhacday banuu israa'iil fi lmacaasi macaasida nahtum waxaa ka reebtay culamaa'uhum culammadoodii reer bani israa'iil markay dembigii xumaantii xadgudubkii ay sameeyeen culimaa ka reebtay falam yantahuu mana aysan ka harin culimaa hadashay oo hadashay warkoodii baa la qaadan waayey fajaalisuuhum culimmadiibaa dadkii xumaanta la fadhiistay fii majaalisihim goobahay fadhiyeen wawaakiluuhum way la cuneen wa shaarabuuhum way la cabeen fadaraba allaahu ilaahay waa isku garaacay quluuba bacdihim bibacdin qaarkood qaarka kale quluubtooda walacanahum waxaa lagu lacnaday calaa lisaani daawuuda nebi daawuud carabkiisii wa ciise bni maryam daalika arrintaana waa bimaa casaw casyaankii ay sameeyeen iyo wa kaanuu ahaashahoodii ay ahaayeen yactaduuna kuwa xadgudba fajalasa wuu fadhiistay rasuulkii allah sala allahu calayh wasalam wa kaana muttaki'an waayo mid dengigan buu ahaa fa qaala markaasuu dhahay laa maya waaladii macbuudkii baan ku dhaartay nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtee xataa taqdiruuhum ilaa aad ku dul istaajisaanood ku qasabtaan cala alxaqi atran qasbid iyo dul istaajin qowluhu uu yidhi taqdiruuhum ay tacdifuuhum ayaa loola jeedaa walataqsurunnahu ay lataxbisunnahu waad ku xabisaysaa waaye can abi bakrin asidiiq radia allahu canhu qaal abuu bakarna wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dadow inakum adinku lataqra'uuna waxaad akhrinaysaan haadihi alaaya aayaddaanee tan ah yaa ayuha aladiina kubii aamanuu ilaah rumeeyayow calaykum anfusakum ninbuu naftiis calaykum anfusakum macnaa ninbuu naftii waay calaykum korkiina anfusakum nafyaalkiina ahaaday laa yadurukum idin dhibi maayo man dalla qofkii dhumaa ida htadaytum haddaad idinka hanuuntaan haddaad hanuuntaan kii idin dhibi maayo kii markaa dhumaa aayaddaas akhrinaysa aayadda waxaad u malaynaysaan ha la aamuso ninba naftaada ka shaqay dadka kale ha layska dhaafo saasaad u fahamteen wa innii aniguna samictu waxaan maqlay rasuulkii alloo yaquulu dhahaya ina annaasa dadku idaa ra'ow hadday arkaan aaalima aalim hadday arkaan falam ya'khuduu aysan qabanin calaa yadayhi gacmihiisa awshaka waxaa soo degdegaya an yucimahum allahu inuu ilaahay ku camimo dadkaasoo dhan biciqaabin ciqaab oo minhu xaggiisa ka ahaaday macnaa saad aayadda u fahamteen ma aha aayadda xaqiiqdeeda dadka xaqa u sheegaa laga wadaa dadka gacanta ka qabtaa laga wadaa aayaddaad baad akrinaysaan yaa ayuha aladiina aamanuu dadka iimaanka lahu calaykum anfusakum naftiina qof kasta korkiisa ahaatay ninboo nafti laa yadurukum idin dhibi maayo man dalla qofkii dhuma ida htadaytum haddaad idinka hanuuntaan tiibaad qaadateen meel baad fadhiisateen wa innii aniguna samictu rasuula allahi baan maqlay yaquul asagoo odhanaya ina annaasa dadku idaa ra'ow hadday arkaan addaalima daalim falam ya'khuduu aysan qabanin calaa yadayhi gacmihiisa awshaqa waxaa soo degdegahaya an yacammahum allahu inuu ilaahay ku camimo dhammaantood biciqaabin minhu ciqaab xaggiisa ah marka yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dallin ihtadaytum waa macruufka isamra munkarkana iska reeba rawaahu abu daawuud iyo watirmidi xadiidka wariyey wanisaa'i biasaaniidin saxiixa sanadyo saxiixa oo fiic fiican bay markaa ku wariyeen baabu takliid cuquubati man amara bimacruufin ow nahya can munkar baanu geli doonaa haddii rabbi idmo balse meeshaynoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam